بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم baabka labaad intaanaan gelin waxaan horay u soo qaadannay cillada iyo sixaafka iyo furuuqda labadooda u dhaxeeya cillada waxaan soo sheegnay inay tahay laasima oo laga wado caruudka haddii cilla ay gasho ama darbiga cilla ay gasho abyaadda qasiidadaas ku jira dhammaantood acaariiddooda iyo adruubtooda waa inay cilladaasi ku jirto hal caruud oo cilladaasi ay ka marnaan kartaay ma jiro hal darbi oo cilladaas ka marnaa karaana ma jiro haadaa macnaa lusuum alcilla amaa sixaafka waxaan soo sheegnay ama caruudka ku jiro ama xashwiga ku jiree haddii juz oo min albeyt uu galo beytka labaad oo ku xiga haddii uu rabo wuu iska dhaafin karaa hadduu rabona wuu gelin karaa hase ahaatee waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado inay jirto inuu jiro wax la yidhaahdo zixaaf jaarin majra alcilla iyo cillatun jaariya majra zixaaf waxaa jira zixaaf sida cillada u shaqeeya iyo cillo sida zixaafka u shaqeeyda waxaan ku hormaraynaa azixaaf aljaari majra alcilla zixaafka waddada cillada ku socda waxaa kaloo la yidhaahdaa zixaafun kalcilla zixaaf sida cillada oo kale ah waa zixaaf sida cillada oo kale ah maxaa loola jeedaa waa zixaaf ama caruudka galay ama darbiga galay haddana laasimay ka lusuumi alcilla macnaheedu waa sidaas zixaafna waxaan soo marnay inuusan laasim ahayn cillada marka wuxuu kala mid yahay luzuumka zixaafta noocaasa way badan tahay laakiin mid iyo labo ayaan ka miisaalinaynaa haddii ilaah yidhaahdo baxarka la yidhaahdo baxru tawiil ajzaadiisa ama tafaaciishiisu waa facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun oo shadriga hore ah facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun waa shadriga hore facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilunna waa shadriga labaad shadriga hore marka meeqo jusuu ka kooban yahay afar shadriga dambena afar shadriga hore juska ugu dambeeya oo mafaaciilun ah waxaa la yidhahdaa handhahnay alcaruud shadriga labaad juska ugu dambeeya oo asna mafaaciilun ah waxaa la yidhaahdaa handhahnay addarbu haddaba tawiilka caruudkiisa oo mafaaciilun ah qabdi ayaa gala qabdi oo laga wado mafaaciilun ya in la jaro qabdigana waxaan soo marnay inuu yahay xadfu lkhaamis assaakin mafaaciilun buu ahaa ya-da caynka ka dambeyda ayaa jare muxuu noqonaa haddaba mafaacilun buu noqonaa qabdigaas fii caruudi tawiil waa laasim gabayga marba hadduu baxru tawiil yahay caruudkiisu mafaaciilun oo cala tamaam ah kuma imaanaayo mafaacilun buu ku imaanaa waana zixaaf oo ujeeda wamaca dalika waa laasim oo ninka shaacirkaa ah looma ogolo inuu dhammaystiro waa inuu ku yimaado mafaacilun hal mar keliyuhu mafaaciilun uu ku keeni karaa waana hadduu beytka ugu horeeya uu tasriicina tasriicuna waa noo imaan doona haddii la yidhaahdo amhilo markaan idin siiyo imruulqays mucallaqadiisii waxaa ku jirtay abyaadan soo socotaa wa leylin ka mowji lbaxri arkhaa suduulahu calaya bianwaaci lhumuumi liyabtali faqultu lahu lama tamaطaa bisulbihi waardafa acjaazan wanaa'a bikalkali alaa ayuha alleylu طawiilu alanjali bisubxin wama lisbaaxu minka biamhali fayaa laka min leylin kaana nujuumahu bikulli mugaari lfatli shuddat biyadbuli waa la yaqaanaa abyaadaas mucallaqadii imrulqaysay ku jirtay waxayna ku socotaa calaa baxri طawiil ajزadiisana waa soo sheegnay waxaan dhahnay waa facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun oo shadriga hore ah iyo facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun oo shadriga labaad ah haddaba waa jarjaraynaaye halkana lasoo fiiriyo walaylin waa facuul kamowjil bax intaasna waa mafaaciilun ri arkhaa waa facuulun suduulahu caruudkaan rabna waa kan suduulahu mafaacilun soo ma aha asalkiisiina muxuu ahaa mafaaciilun ya-dii way ka maqan tahay xarafkii khaamiskaah oo saakinkaah waa maqan yahay wa hada huwa alqabdu caruudka haddaba qabdigaasaa laasimay darbigana waa sidoo kale wuu laasimin doonaa qabdiga haddaba qasiidadan caruudkeeduna waa maqbuuda darbigeeduna waa maqbuud muxuu yidhi haddaba niska dambe calaya oo ah facuulu asalkeediina muxuu ahaa facuulun nuuntii waa maqan tahay huwa alqabdu waa qabdigii laftigiisii lakiin hadda waa zixaaf calaya bian waacil oo ah mafaaciilun humuumi oo ah facuulu qabdigaa kaleasna liyabtalii darbigiina ujeedaahoo mafaacilun buu ku yimid darbigiina waa maqbuud qasiidadan ayada oo dhan saasuu ku wadi doonaa haddaba beytka labaad fiiri faqultu qultu facuulu soo maaha qabdiyaa galay laakiin waa zixaaf lahu lamaa mafaaciilun soo ma aha tamataa facuulun bisulbihi waa caruudkii beytka labaad isna mafaacilun buu ku socdaa qabdigiiyaa galay wa arda facuulu soo maha qabdiyaa galay waa caadi ah jaazan mafaaciilun soo maaha wardafa acjaazan wanaa'a qabdigaa galay waa sixaaf caadi ah bikal kali waa darbigaasna mafaacilun buu ku socdaa qabdigiyuu ku yimid alaa ay facuulun buu ku keenay kan yuhallaylub mafaaciilun soo maaha tawiilu facuulu alanjali mafaacilun caruudkii qabdiguu ku keenay alaa ayuha leylu tawiilu alanjali bisubxin facuulun wamal sba mafaaciilun xuminka facuulu qabdigaa gale biamhalii darbigiina qabdigaa galay haddana beytka ku xiga fiiri alaa ayuha leylu طawiilu alanjali bisubxin wama lisbaaxu minka biamhalii fayaa la facuulu qabdigaa galo sixaaf caadi ah min laylin mafaaciilu kaanna facuulu nujuumahu mafaacilun qabdigii ayaa caruudka kale oo ujeedaa bikulli facuulu muqaarilfat mafaacilun lishudat facuulun markaan wax qabdiga ma gelin biyadbuli mafaacilun afartan beyt beyt kasta caruudkiisa iyo darbigiisa qabdi baa galay wuxuuna ku yimid mafaacilun mucallaqadaas oo dhanna mafaaciluntaas bay ku socotaa qabdigana waxaan soo sheegay inuu yahay noocun min azixaaf wamaca ذلك haddana qasiidadii waa laasimay limaada liannahu zixaafun jaarin majra العلة في اللزوم waxaa kale oo zixaafka cillada la mid ah ka mid ah baxrulbasiidka tafaaciishiisa ama ajzadiisu waa mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun shadriga hore mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun shadriga labaad shadriga hore maxaa u dambeeya faacilun shadriga labaadna maxaa u dambeeya faacilun shadri kastaahi afar jusuu ka kooban yahay haddaba shadriga hore juska ugu dambeeya oo caruudka ah oo faacilun ah inuu khabni galaa dhici kartaa khabniguna muxuu ahaa xadfu athaani asaakin faacilun marka haddii haanigeeda la xadfo muxuu noqonaa facilun darbigana sidoo kale khabnigaas uu galo faciilun uu ku yimaado khabnigaas baxrulbasiidka caruudkiisa iyo darbigiisa gelaa waa laasim oo wuxuu la mid yahay qabdigii gelayay baxru caruudkiisa iyo darbigiisa haddii marka khabnigu uu laasimo macnaheedu wuxuu yahay ajzaadiisu waxay noqonee mustafcilun faacilun mustafcilun facilun mustafcilun faacilun mustafcilun facilun waxaana ka mid a ah abyaaddan uu iska leeyahay abuطayib almutanabi ana aladii nadara alacmaa ilaa adabi adabi waa facilun la socaya intaasaa waxay tahay caruudkii adabi facilun wa asmacat kalimaatii man bihi samamu samamuna waa darbigii wasankeeduna waa maxay facilun yaa man yacuzu calayna an nufaariqahum wujdaanunaa kula shayin bacdakum cadamu raqahum waa caruudkii raqahum an nufaariqahum ra-day qaafkii haday miimtu waa caruudkii wasankeeduna waa facilun wujdaanunaa kula shayin bacdakum cadamu cadamudaasna waa facilun waa darbigii khabni baa galay idaa taraxalta can qowmin waqad qadiruu qadiruu waa caruudkii wasankiisuna waa faacilun anlaa tufaariqahum faraaxiluuna humu faraaxiluuna nuunta u dambeyda iyo humu marka laysku qabto waa caruudkii na humu wasankeeduna waa facilun khamri baa galay in kaana sarakum maa qaala xaasidunaa sidunaa facilun waaye waa caruudkii khabni baa galay famaa lijurxin idaa ardaakum alamu alamuna waa facilun alkhaylu wاlleylu wاlbaydaau tacrifunii rifunii intaasaa caruudkii ah wasankeeduna waa facilun wالsayfu wاlrumxu wاlqirطaasu wاlqalamu qalamu facilun qasiidadan way dheer tahay caruud kasta oo ku jirana facilun buu ku imaanaa darbi kastoo ku jirana facilun buu ku imaanaa oo macnaheedu uu yahay faacilun buu markii hore uu ahaa aliftii baa la jaray khabni baa galay khabnigana waxaan soo sheegnay inuu yahay zixaaf wa maca daalika meeshan haddana waa laasimay limaada liannahu zixaafun jaarin majra alcila zixaafkaas waxaa la yidhahdaa zixaafu ljaari majra alcilla waxaa jira cillo zixaafka la mid ah alcilla aljaariya majra zixaaf oo say ula mid tahay cillada waxaan soo sheegnay caruudka iyo darbiga inay gasho soo ma aha laasimna ay ahayd cillo waxaa jirta xashuya gele haddana aan laasimaynin ka zixaaf waxaan ka soo qaadaynaa kharmiga mid kaloo tashciis la yidhaahdana waa jira laakiin kitaabka dhexdiisuu noogu imaan doonaa kharmiga waxaa loola jeedaa buxuurta ku bilaabata juska uu ugu horeeyo watidka ilaan buxuurta qaarna waxay ku bilowdaan jus juskaasoo uu u horeeyo sabab qaarna waxay ku bilowdaan jus juskaasoo watid ugu horeyso saas ma aha hadda mustafcilun oo baxrulbasiidkuu ka bilowdo ma sababaa ugu horeeya mise watid sababaa ugu horeeya laakiin baxru tawiilkaoo kale facuulun buu ka bilowdaa ma sababaa ugu horeeya mise watid watid haddaba kharmigu wuxuu galaa ajzaada watidka ka bilaabata ayuu kharmigu galaa si kale haddii loo dhigo baxarka juska ugu horeeya juskaasi hadduu watid ka bilowdo watidkaas kharmi baa geli karaa laakiin hadduu sabab ka bilowdo kharmi ma geli karo kharmiguna wuxuu yahay watidku saddex xarafuu ka kooban yahay xarafka ugu horeeya ayaa la jaraa tusaale ahaan facuul soo maaha fa-daa la jaraa maxaa kuu soo haraaya cuulun kharmiguna wuxuu galaa qasiidada bilowgeeda beydka ugu horeeya juska ugu horeeya watidka ay ka bilaabanaya xarafka ugu horreeya kharmigu galaa mafahanteen beydka maطlacu lqasiida ah juska uu ka bilowdo juskaas watidkiisa watidkaas xarafka ugu horeeya ayuu kharmigu galaa waa sida facuulun oo fadeeda la jaro mufaacalatun oo miimteeda la jaro oo markaa faacalatun ay kuusoo harto tusaale ahaan ninkii shaacirka wuxuu yidhi haadii shuhuuru sayfi canaa qad inqadat famaa linnawaa tarmii bileyla almaraamiya haadii baxru tawiilu ku socdaa la soco haadii wasankeedu waa facuulun maxaa ka maqan haddaba hadduu facuulun uu ahaa oo cuulun aa haysato maxaa kaa maqan fa'dii waa go-an tahay maxaa loo gooyay liajli اlkharmi haadii shuhuuru sayfi canaa qad inqadat waa tanaabilihii jiilaalku waa kuwa dhammaaday famaa linnawaa tarmi bilayla almaraamiya maxaa ku dhacay oo kala fogaanshuhu gabadhii laylo ahaa uu meelo fog uga tuuray facuulun buu ahaa marka fa waa la gooyey cuulun baa kuu soo hartay waa beytkii tusaale ahaan madlacu lqasiida ahaa haddii laakiin uu dhihi lahaa fahaadii uu dhihi lahaa kharmi maa ku jiri lahaa maya facuulunay kuu noqon lahayd kharmi ma galeen ilaan fahaadii wasankeedu waa facuulun beydkaas marka beydka ku xiga facuulun buu iska noqonaa marka beydka labaad kharmi ma geli karo beydka labaad asalkiisuu kusoo laabanaa idan kharmigu waa cilla inuu cillo yahan hadda waxaad ku fahmee meesha uu galay watid buu galay wاzixaafu laa yadkulu fi lawtaat marka waa cila laakiin waa cillo aan laasimaynin oo beydka ugu horeeya haddii kharmigu u galo beydka labaad iyo waxa ka dambeeya o dhan kharmi ma geli karo waa inay kharmiga ka badbaadaan kaas waxaa la yihahdaa marka alcila aljaariya majra zixaafi cadam اlusuum zixaafku la mid yahay waxaa loola jeedaa cadam allusuum wallahu aclam halkaa iska jooga maanta